bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu taqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala صifaةu riwaayati اlxadiiثan ku dhex jirnay alcaashiru ama alcaashiraةu masalada tobnaad الnusqu wاlأجزاء اlmuشhtamilaة عlى أxaadiiثa bإsnaadi waaxidi kanuskhati hamaamin can abi hurayrata minhum man yujadid اlisnaada أwala kuli xadiiثi wahuwa axwatu masaladan waxaa la yidhahdaa kayfiyaة الriwaayati min الnusakhi اlmushtamilati calى axaadiiثa bisanadi waaxid nusqo axaadiid badan ka kooban oo hal sanadna ah nusqo axaadiidteedu badan tahay boqol xadiid camal ay gaarayso oo sanadkeeduna uu hal sanad keliya yahay isku mid yahay yani hal sanad qofka sidee buu u warinayaa marka xadiidka koowaad waa la gartay isaga sanad macalmatni waa laysku akhrina laakiin marka aad rabto xadiidka sagaalaad inaad soo qaadato keligiis oo aan sanad lahayn sanadkiisuna uu yahay xadiidka koowaad lagu soo xusay makuu bannaan tahay inaad toos sanadkii inta iska sheegto xadiidka sagaalaad un aad iska sheegto mise waxaa lagaa rabaa markaad xadiid walba akhrinayso inaad sanadka u jadiidiso ood sanadkiisana akhriso taasuu ka warramaya ama see la yeelaa markaannusakhu nusqooyinka iyo walajzaa'u iyo ajzaa'da ajzaa haddaad maqasho kutubul ajzaa waxaa la yidhaahdaa kutubta xadiidka oo hal mas'ala bis ku saabsan juz-un fi اru'ya juz-un fi اlqiraa'a juz-un fii rafci اlyadayn saasaa la leeyahay maalan waxaa laga wadaa hal baab axaadiidtiisa bis unbaa laga alifay way juzay dhahaan juz culamaa اlxadiid annusakhu nusqooyinka iyo waljzaa'u iyo ajzaa'da almushtamilatu koobayso calaa axaadiida axaadiid koobayso biisnaadin waaxidinna ku koobayso hal sanad hal isnaad kanusati hamaamin wadalika ka nuskhati hammaamin can abi hurayrata oo kale ayb cabdurazaaq can macmar can hammaam can abi hurayra nusadan minhum culimmadii waxaa ka mida man yujadidu yacnii qole iyadu cusboonaysiinayso alisnaada isnaadka dad ku cusboonaysiinayaa jiraan awala kulli xadiidin xadiid kasta awalkiisa sinaadka ku cusboonaysiinaya wa huwa axwatu cusboonaysiintaas ayaana axwaq oo dadaal badan oo nuskhadaa inta xadiidoo ku qoran markaad xadiid warinayso inaad iska sheegto sanadka mar walba inaad soo cusboonaysiisa yacni oo kan hore markaad akhriso kan labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad markaad akhrinayso mar walba inaad u cusboonaysiiso sanadka oo haddii aad nuskhada dhan akhrinaysa ayb wa minhum waxaa ka mida culimmadii man yaktafii wa minhum culimmadii waxaa ka mida man yaktafii kuwa gaabsanaya oo ku gaabsanaayo bihi bilisnaadi alwali isnaadka hore kan hore bihi bidikri lisnaadi isnaadka sheegitaankiisa kuwa ku gaabsanaayo fii awali xadiiin xadiidka hore xadiidkiisa hore iyay ku gaabsanayaan isnaadka sheegitaankiisa ow amase awala kulli majlisin majlis kastaa marka ugu horaysay sheegayaan sanadka bis ayb wayudriju اlbaaqiya baaqigana waa socodsiinayaa calayhi sanadkaa korkiisuu ku socodsiinayaa ayb qaa'ilan isagoo dhahaya fii kulli xadiidin xadiid kasto wa bilisnaadi isagoo dhahaya ow amase bihi wa bihi wahuwa alaqlabu saasaana haalib oo badan ani wuxuu ku yidhi nusqada qofka markau akrinaayo inuu xadiid walbaa sanadka u jadiidiyo saasaa axwaqa ayb bacdu ahlilcilmina waxay yeelayaan waxay ku gaabsanayaan xadiidka hore inay sanadka ku sheegaan ama majlis walbaa markay majlis soo fadhiistaan oo axaadiidtan inay akhriyaan ay rabaan waxay ku gaabsanayaan awalu kulli majlisin majliska awalkiisay ku sheegayaan uma axaadiidta dambe maxay ku samaynayaan sanad dhan ma sheegayaan wabihi unbay ku dhahayaan ama wabilisnaadi bis intii la soo celin lahaa sanadkada wabilisnaadi unbau dhahayaan ayb maalan nusqadii buu rabaa inuu u akriyo xadiidka koowaad macan sanaduu ku akriyo cabdurasaaq can macmar can hamaam can munabi waxaan ujeedaa cabdurasaaq can macmar can hamaam ibni munabih can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam kada xadiidka labaad see loo akhrinaa marka oo bilisnaadi qaala rasuulu llahi sal slam kada ama wabihi wabihi ayagoo bilisnaadi umbaa la sidaasaana aglab ah inta kale idraaj waa dareerina waa socodsiinayaa isagoo wabilisnaadi ama wabihi bisdhahayo faman samica haakada masalada marka labadaa qayboodou ka kala dhigay culimmadii midna waa sida waa asaniicu اlaglab ama asaniicu اlghaalib waaye midna waa sida axwadka ah ayb sidaan dambe ninkii ku dhegaystay marka oo sidan dambe ku maqlay see isag u warina faman samica qofkii maqlay haakadaa sidaanoo kale qofkii u maqlay fa araada doonay riwaayata hayri اlأwali xadiidka hore kayrkiis inuu wariyana doonay biisnaadihi inuu ku wariyo isnaadkiisana rabo jaaza waxaa bannaan cinda alakariina culimmada badankooda agtooda <coughs> jaaza wuu bannaan yahay kaas inuu isnaadkii iska sheego cinda alakariina culimmada badankooda wamanacahu abuu isxaaq waa diiday alsfirayiniyu wagayruhu iyo hayrkii yani qofkii maalan markii uu maqlaayo isaga wuxuu ku maqlay dariiqada labaad oo aqlabka ah sanadka xadiidka hore agtiisa lagu sheegay inta dambe wabihi wabihi wabihi umbaa leeyihi arday baa marka wuxuu raba sidaa ku maqlay xadiid dhexda inuu soo qabsado xadiid dhexe see yeelaya ma u bannaan tahay inuu marka isnaadkii sheego mase wabihi unbuu iskaga bilaabaya ama wabilisnaadi midkan yacni waxaa weeyaan inuu isnaadkii sheego waa u bannaan tahay culamada qaarna waa diideen kuwa diidaya marka maxay cuskanayaan waxay cuskanayaan xadiidkan oo mucayara adiga sidaan uma maqal oo sanadkuma maqlin wa bihi iyadoo la dhahayo unbaad maqashay marka yatashadaduun fii hada almowdic facalaa haada qowlkan korkiisa oo manciga ah ariiquhu raawiga dariiqiisa uu xadiidka ku warinaya waxaa weeyaan an yubayina inuu caddeeyo haddii qowlka manciga aan qabanno inuu caddeeyo ka qowli muslimin see u caddaynaa marka muslim qowlkiisaoo kale ou dhahayo xadaanaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmarun can hammaamin qaala hada maa xadaanaa abu hurayra wadakara axaadiia axaadiid buu sheegay minhaa uu ka mid yahay wa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam ina adnaa maqcadi axadikum alxadiid sidaa ha yeelou leeyahay ha u bayaaniyo ayb maalan wuxuu rabaa xadiid dhexe inuu soo qabto markii horena wuxuu u maqlay nusqada xadiidka koowaad unbaa sanadka lagu sheegay inta kale oo bilisnaadi ama wabihi baa la dhahaya adiga nusqadoo dhan ma rabtid xadiidka sagaalaad ama tobanaad baad rabtaa si gaara inaa u weriso haddaan qabanno qowlka manciga waxaa wanaagsan in la bayaaniyo see loo bayaaninayo oo manciga loogaga fakana sida muslim u bayaaniyey oo kale waxaad leedahay sanadkii baad akhrinaya marka hore cabdurasaaq can macmar can hamaam can abi hurayra wadakara axaadiia ayaad leedahay marka wadakara wuxuu sheegay kii ii sheegay aniga axaadiia buu sheegay marka yacnii raawigu axaadiid buu xusay minhaa uu ka mid yahay kan aa rabto markaa soo qabo waa ariiqa muslim oo isticmaalo imaam albukhaari isaga mararka qaar wuxuu isticmaalaa hab kale maalan nusqada waxaa ugu horeeyo sanadkuu soo kaxaynayaa markaas wuxuu sheegayaa awalu xadiiin fi nusqa matnigaasuu sheegaa markaa kadib ayuu xadiidka ou rabow dabagelinaya wuxuu ku sameeyaa sidaas oo kale waxaad arkaya isagoo baab joogo maalan kitaabulbuyuucuu ku dhex jiraa markaasu wuxuu keenayaa sanadkiibu ayuu akhrinaa ayuu qoraa markaasuu leeyahay naxnu alaakhiruuna asaabiquuna xadiidka ou rabuu ka sheega muxuu ka wadaa marka naxnu alaakhiruuna asaabiquuna baabkeed maba la joogaba muxuu ka rabaana wuxuu ka rabaa inuu ku dareensiiyo xadiidkan dambe uu soo wado nuskho ayuu ku dhex jiraa kama bilowdo nuskadana xadiidkan baa u horreeyey marka meesha isagoo muslim sidaan dhahayo mararka qaar bukhaari sidaasuu dhahaa sidaan baana aad u fiican wadakara axaadiida buu sheegay minhaa waxaa ka mida ah, waqaala rasuulu اllahi sal ly slama ina adnaa maqcadi axadikum alxadiid wakada facalahu sidaa buu yeelay kaiirun in badan oo min almu'alifiina ka mid ah wa ama caadatu bacdihim qaarkood caadadooda wa amaa icaadatu bacdihim qaarkood celintooda alisnaada ay soo celinayaan aakhira alkitaabi kitaabka aakhirkiisa falaa yarfacu hada alkhilaafa khilaafkan ma koryeelayo qaar baa waxay samaynayaan markay soo oofsadaan xadiidkiiba iska warinayaan iska warinayaan <coughs> sanadkii bay haddana gadaal mar ku sheegayaan khilaafkan marka ma koryeelayo wa ama icaadatu bacdihim qaarkood celintooda soo celintooda alisnaada ay celinayaan isnaadka aakhir alkitaabi kitaabka aakhirkiisa ay ku soo celinayaan falaa yarfacu hada alkhilaafa khilaafkan ma kor yeelayo oo ma kor qaadayo oo ah yacnii xadiidka aan koowaad midka aan ahayn <clears throat> in biduuni sanad yacnii aad ku warisay wabihi aad ku warisay inaad sanadka usoo kaxaysato khilaafkii mancinayey qowlkii yani alqowlu bilmanci iyo alqowlu biljawaaz aan sheegnay khilaafkaa ma ku kor noqonayo in sanadka xagga dambe lagu sheego <clears throat> ilaa annahu yufiidu laakiin wuxuu faa'iideynayaa ixtiyaaqan dadaal iyo waijaazatan ijaazo baaliqatan xeel dheer min aclaa anwaacihaa anwaacda ijaazada tan ugu sarraysana ahna <coughs> ijaazo ayay soo koobaysaa markuu inta nusqadii xadiidkii koowaad ku dhex sheegay kuwii kalena wabihi wabihi yidhi uma haddana sanadka aakhir uu mar labaad ku soo celiyey waa noocun iska ijaazo ixtiyaad iyo nooc ijaazo ah waaye ayuu leeyahy laakiin khilaafkii ma kor noqonayo ayb taa intaas uga baxay muslim baana aad saxiixu muslimka aad loogu arkaa kutubaha kale waaba yarta in lagu arkaba <coughs> wbihida iyo wbilisnaadi iyo isagaa aad ugu badan alxaadi cashar masalada kow iyo tobnaad <coughs> taqdiimu اlmatni cala sanad masaladan matniga sanadka laga hormariyo matnigii baa la sheegay gadaala sanadka laga sheegay adiga makuu bannaan taha inaad sanadka soo hormariso cala aljaadda oo matniga aad dib dhigto idaa qadama almatna matniga hadduu hormariyo ka qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam kadaa nebiga sidaa buu yidhi oo kaleu yidhi aw ilmatna ama matnigiibuu hormariyey matni marka la leeyahay waa ka caamsan yahay qaala rasuulullahi yani aw ilmatna uu ku leeyahay waa tanwiic maxaa yeele matnigu mar walbaa qaala rasuulullahi inuu ahaado qasab ma aha qaala rasuulullahi isagoon ahayn baa matni iska imaan karaa wuxuu noqon karaa qowl saxaabi matnigu wuxuu noqon karaa qowl taabici wahaakada aw ilmatna ama matnigiibuu hormariyey wa akhara alisnaada isnaadkiibuu dib dhigay ka rawaa naaficun can ibni cumara oo kale can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam kada uma yaquulu markaasuu dhahaya akhbaranaa bihi fulaanu can fulaanin middanna waxay tahay matniga qaybta dambe in laga sheego qaybtiisii hore la gooyo gadaal laga sheego suuradan saas bukhaari baa maala wuxuu dhahaya rawaa naaficun can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam kada sanadkan hadda maxaa ka maqan qaybta hore bukhaari shaykhiisa iyo shaykhu shaykhiisaa maqan gadaal markuu matnigii dhammeeyey wuxuu yidhi xadaanii xadaanii qutayba can maalik sanadkii waaba dhammaystiran yahay marka qaybtii oo hore ku sheegay iyo qaybtan dambe iskabaayaan sanadka waa dhammaystiran yahay masaladaa marka waxaa weeyaan wax dhiba malo sanad mutasila waay sanadkaasi waa mas'alada marka shaarixa bukhaariga kirmaani shaarixa bukhaariga ee kirmaani la yidhaahdo waa mas'alada uu yeelay uu yidhi inta xadiid sidaanoo kale ku yimid aلzuhriyu can saalim can ibni cumar oo kale u ahaa matnigiibuu sheegay gadaaluu bukhaari marka sanadkii awalkiisii ka sheegay qaybtii hore markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan waa mursal kownuhu in gadaal laga sheegayna ma uga baxaayuu yidhi yani mursalnimada inqidaaca iyo waxa uga bixi maayo sababta wuxuu leeyahay kan horena waa sanad midkan dambena sanad gaara ah. markaasuu xaafid ibnu xajar aad ugu radiyey ayb waa meesha marka uu yidhi maalka mashhuurka noqday meeshuu ku keenay man takallama fii hayri fannihi ataa bihadihi اlcajaa'ib meeshuu ku keenay kirmani marka waxuu ahaa nin aad yani waxaa weeyaan fiqhu lugaha aad u yaqaano oo yacnii kelimaadka macaanideeda iyo hariibka iyo waxyaabahaasu aad u yaqaano dabcan culumta kalena wax waa ka yaqaanay laakiin aad mutabaxir uguma ahan baa laga wadaa ilaa nin bukhaari ma sharxeen hadduusa waxba ka aqoonine wax waa ka yaqaanay laakiin mutabaxir kuma ahayn markaa sidaa buu yidhi qofkii aan fannigiisa fanni aan ahayn dhex galo cajaa'ibtanoo kaleu la imaadaye marka eh, mas'alada uu ku keena taasay ahayd eh, kitaabulxaji buu ku dhex yidhi marka fatxulbaariga midaan laftirkeeda hadda u ka hadlahay alimaam الnawowi ayb uma yaquulu ahbaranaa bihi fulaan can fulaani xataa yatasila saxa waa ansaxaya wa kaana mutasilan bouna ahaanaya waa kaa marka muxadiiinta saanay qabaan falow araada man samicahu qofkii maqlay haakadaa sidaa u maqlay haddii uu doono taqdiima jamiici jamiicilisnaadi isnaadka dhammaantii inuu hormariyo fajawazahu bacduhum qaarkood waa banneeyeen wayanbagii fiihi waxaana ku habboon masalada kan dhexdiisa khilaafun khilaaf baa ku habboon ka taqdiimi bacdi اlmatni matniga qaarkiis la hormariyo kale calaa bacdin qaarka kale laga hormariyo oo kale binaa'an calaa manci riwaayati bilmacnaa isagoo uu ku dhisan yaho oo lagu dhisaayo calaa manci riwaayati riwaayadii mancinteeda bilmacnaa lagu wariyo bilmacnaa mancintii la manciyay ku dhisan tahay marka isagu waa mutasil ahaan waa sax laakiin adiga sida aad see u werinay haddii sidaa aad ku maqasho xadiidka ma kuu bannaanta inaad sanadka oo dhanba iska hormariso matnigan iska dabamariso waa banneeyeen culammada qaarkood wuxuu leeyahay marka ibnu salaax waxaa habboon laakiin mas'aladan in la geliyo khilaafka la geliyey alriwaaya bilmacnaa oo kale ila macnuu ku warina ninkaana in la geliya habboon waxaa la mida matnigii oo laysdaba mariyey adiga inaad aad tartiibiso khilaafkii alriwaaya bilmacnaa ku jiray ayaa halkaana ku jiraya walow rawaa xadiidan biisnaadin haddii xadiid uu isnaad ku wariyo uma atbacahu isnaadan mas'alo kale waay mas'alo kale weeyaan middan suuradeedu waxay tahay isnaadaad sheegtay matni baa ayaad ku xijisay matnigii mid lamidaa rabtaa inaad soo celisay laakiin isnaad kale ku yimid markaabaa waxaad tidhi isnaadkii labaad baad soo kaxaysay markaad dhammaysay sanadka ayaad waxaad tidhi milahu naxwahu milahu naxwahu muslimaa ku badan iyadana tanoo kale ilaa muslim duruqdow asagu istiicaab ku sameeya aad ugu daran yahay xadiidkii marka waxaa weeyaan matnigii oo kale ama mid lamida yaad ma sheegaysid marka matnigii ma sheegaayo isnaadkii labaadou soo kaxaynayaa milahu naxwahu isnaadkii marka matnigan labaad oo naxwahu la yidhi ama milahu la yidhi isagu yacni see see see loo warinayo ama matnigii hore isnaadkan labaad ma lagu weri karaan oo asagu bilaa matniga oo milahu layska yidhi ma layskugu bedeli karaan ma layskugu werin karaan walow rawaa <clears throat> haddii uu wariyo xadiian xadiid biisnaadin uu ku wariyo isnaad uma atbacahu ou dabageliyo raaciyo isnaadan isnaad ou raaciyo qaala fii aakhirihi isnaadka oo qaala fii aakhirihi aakhirkiisa uu ku yidhi milahu uu ku yidhi fa araada saamicu kii maqlayna uu doonay riwaayat almatni matniga hore matniga hore werintiisa bilisnaadi aani isnaadka labaad inuu ku wariyo uu doonay arrintaas ay tahayna faladharu sida xooga badan mancuhu weeyaan inaan lagu werin karin aladharu mancuhu suuradda masalada ma la fahmayna sanad buu soo kaxeeyey maalan wuxuu yidhi xadaanaa qutayba can maalik can naafic can ibni cumar qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam matni buu sheegay xadiid buu sheegay haddana meel kaleu ka soo galayo waxa uu yidhi marka xadaanaa cabdullahi bnu maslama can الzuhriyi ama yani xadaanaa maalan wuxuu yidhi maala wuxuu yidhi cabdullahi bn zubayr qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can salim can ibni cumar milahu ama naxwahu hadda haysataa sanad iyo matnigiisoo hore sanad iyo matnigii oo kii horoo kale waayo la yidhi sanadkan labaad oo matnigiisa milahu la yidhi inta soo qaado matnigii hore oo aad taqaanay ma lagu weri karaana iyadoo milahudan iyo naxwahudan la raacayo fal adharu mancuhu maya wa qowl shucbata weeyaan shucbo qowlkiisa wa ajaazahu اhawriyu awri laakiin waa ogolaaday mar hadday isku mid yihiin wax dhiba ma le milahu mila alwali naxwahu naxwa alwali matnigii hore soo qaado sanadkan ku weri waa bannaan tahay saasuu yidhi awri wabnu maciin ayb ibnu maciin wuxuu leeyahay idaa kaana haddii uu yahay mutaxafidan midka milahu iyo naxwahu dhahayo haddii uu yahay mutaxafidan mid yacnii aad isu eh, yani wax u ilaaliyo mumayizan soocaya bayna alalfaadi alfaadda mid kala soocaya haddii uu yahay ayb wa kaana jamaacatu min alculamaa'i jamaaco culimmada haddii ay sidaa ay tahay waa bannaan yahay buu ka wadan ayb qof alfaaddii kala soocaya oo yani mumayiz ah mutaxafid ah waa u bannaan yahay muslim ibnu اlxajaaj iyo imaam axmed iyo oo kale nacam hadduunan sidaa ahayn uma bannaano wuxuu leeyahay muslim alfaada iyo waxau aadba u kala soocaa isaga waa u bannaan tahay inuu ku wariyo sanadka dambe matniga hore ilaa alfaadii buu diqo badan kala siiyaay iyo imaam axmed amaa man laa yumayizu maya wakaana jamaacatu waxay ahaayeen jamaaco min alculamaa'i culimmada ka mida idaa rawaa axaduhum midkood hadduu warinaya midla haada kan oo kale dakara alisnaada isnaadka ayuu sheegayaa uma qaala markaasu wuxuu dhahayaa mila xadiiin qablahu mila xadiiin xadiid oo kale weeyaan sanadkan yacni matnigiisa xadiid oo kale waayo qablahu kan isaga ka horreeyey matnuhu matnigiisuna kadaa uu yahay culamada qaarkood saasay dhihi jireen sanadka labaaduu soo kaxayna markaabu wuxuu leeyahay mila xadiiin qablahu matnuhuna kadaa uu yahay markaasuu matniga sheegay wakhtaara alkhaiibu haadaa khaiibu اlbaqdaadi kan buu doortay wa ama idaa qaala haddii uu yidhaahdo naxwahu faajaazahu اhawriyu waa banneeyey wamanacahu shucbatu waa diiday iyo wabnu maciin labadaba naxwahu ibnu maciin awal tafsiiluu gelinayo laakiin meeshaan ibnu maciin tafsiil ma gelinayo toosu shucbo u raaca waa maxayna naxwahu iyo milahu waa kala duwan yihiin waana midda ibnu maciin uu leeyahay yani idaa kaana mutaxafidan mumayizan taasaa keenaysa milahu lafdiga isku mid waayaa laga wadaa naxwahu lafdiga isku mid maahan laakiin macnaha isku midaha laga wadaa walidaalika iska jir marka xadiidka haddaad naxwahu iyo milahu ku kala aragto culamaa اlxadiid laba macnay u kala tahay milahu mila yani eh, alfaadihi oo kale naxwahuna naxwa macnaahu macnahay iskaga mid ka yihiinaan ka wadaa laakiin lafdiga waa iskaga dhadhow yihiin marka naxwahu hadday tahay waa la diiday markuu sanadka labaad soo kaxeeye naxwahu hadduu yidhi kadib matnigan labaad ee sanadkan labaad matniga koowaad laguma weri karo qaala alkhaiibu khaiib waxa uu yidhi farqu bni maciin bayna milahu iyo wanaxwahu ou kala farqiyey yasixu farqigaa wuu ansaxayaa calaa manci riwaayati bilmacnaa buu ku ansaxayaa alriwaaya bilmacnaa mancinteedii mas'aladii ku jirtay buu farqigaasi ku ansixi karaa fa ama calaa jawaasihaa calaa jawaazi ariwaayati bilmacnaa in macno wax lagu wariyo bannaanaanshadeeda falaa farqa naxwahu iyo milahu waxba kuma kala duwana markaa haddiiba alriwaaya bilmacnaa la ogolyahay amaa laakiin almancu biriwaayati bilmacnaa haddii la yidhaa mancu riwaayati bilmacnaa haddii la qaato farqiga ibnu maciin macnuu yeelana marka qaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi yalzamu alxadiiiya ayb yalzamu waxaa ku laasimayo alxadiiiya midka xadiiiga ee xadiidka aad u yaqaano min aliqaani itqaaninta xaggeeda an yufariqa ayaa ku laasimayso an yufariqa inuu kala geeyo bayna milahu iyo wanaxwahu ay tafriiqu altafriiqu baa ku laasimayo bayna milihi milahu wanaxwahu milahu iyo naxwahu inuu kala geeyaa ku laasimayso falaa yaxilu uma xalaalaha an yaquula inuu dhaho milahu ilaa in itafaqaa hadday iswaafaqaan fi lafdi lafdiga ay iska waafaqaan maahane wayaxilu naxwahu naxwahu baa u bannaan idaa kaana bimacnaahu hadduu macnihiisu yahay qofka marka xadiiiga milahu iyo naxwahu inuu kala saaraa ku laasimayso saabuu leeyahay aلثaanي caشhaرa masalada labayo tobnaad إida dakara الإsnaada وbacض الmatni ثuma qaala wadakara الxadiiث halkan masaladan waxay tahay iyadana suuradeeda sanad buu sheegay matni ayuu sheegay matnigii ma dhammaystirin aayar markii uu matnigii cabaar yar waday ayuu wuxuu yidhi wadakara alxadiiثa yani wadakara fulaanu wuxuu sheegay alxadiiثa xadiidkii buu sheegay ninkii sidaa wax ku maqlay xadiidka haddii uu yaqaano matnigii ma dhammaystiri karaani mase meeshii loogu joojiyo ku joojinayaa wadakar alxadiid baa asna uu ku gaabsana taasuu halkan sheegaya idaa dakara alisnaada haddii uu xuso isnaadkii wa almatni iyo matnigii qaar ka mid ah uma qaala uu yidhaahdo wadakara alxadiida ama alxadiid faaraada saamicu saamicii ou doono riwaayatahu xadiidka warintiisa bikamaalihi maca kamaalihi isagoo dhammaystiran fa huwa owlaa bilmanci kan baa ku owlaysan in la celiyo la manciyo min milahu wa masaladii hadda aan milahu iyo naxwahu ka sheegaynay kan baa kaga habboon in la manciyo laga celiyo famanacahu اlustaadu abuu isxaaq waa manciyey waajaazahu اlismaaciiliyuna waa banneeyey goorma laakiin idaa carafa almuxadiu muxadidka haddii uu garto wasaamicu iyo midkii maqlaayey dalika alxadiida xadiidkaas muxadidka ku xadiiaya iyo ninka saamica hadday labaduba yaqaanaan xadiidka dhammaystirkiisa wاlاxtiyaadu sida habo sida yani dadaalka badanse an yaktasira inuu ku gaabsado weeyaan cala intii la sheegay uma yaquula yani inuu yidhaahdo an yaquula uma yaquula uma an yaquula inuu dhaho qaala wadakara اlxadiiثa buu yidhi wa huwa xadiidkuna kadaa sidaas waaye wayasuuquhu bikamaalihi isagoo dhammaystiran buu kaxaynaya muxadisiinta marka aadba diqa fara badan iyo xil badan bay isa saareen yani ilaa waxaan la werinayaa warkii rasuulka ah sala allahu calayh ali wasalam waxaa marka xadiidan diqada ku jirta fiir dadkan say wax soo guurinayan dadka maanta joogana waxaa weeyaan yacni ilaahay isagaa yaqaana diintiisa soo u xifdiya axaadiidtii loo baahnaay dadkaanu ku xifdiyey ayagaa ahal u ah macnaha dadkeennan dambe laakiin nin haddaad halkaas hadda haddii ay wax ka dhacaan oo suuqaas loo wada jeedo saddex qofood haddaad soo qabato qisadan bal ka war ninkii muxuu yidhi haddii aad tiraahdo nin walbaa wargaarow kuu sheegaa waxaa qaldan marka habwarintiina waa qaldan tahay fahamkii laftirkiisina waa qaldan yahay marka fahamkeenno xun habwarinteenno iska xun intaas isku darantay marka sida dadkan xadiid haddi looga wariyo waaba dhib badan tahay laakiin mucadidiintu saani iyagu waxyaabahan bay iyagu kala saarayaan marka abaal weynay ku leeyihiin marka dadka yani dadkaanaan iska cibaadaysanayo ama yacnii waxyaabahan ku cibaadaysanayno iyagaa abaal badan ku leh mar hadday sidaan wax u kala <clears throat> saar saarayaan ayb markaa sidaa inuu yidhaahdaa fiican inuu sanadkii soo kaxeeyo matnigii intii loo sheegay sheego oo markaa uu yidhaha wadakara alxadiia wahuwa xadiidkuna sidaa ayb wayasuuquhu bikamaalihi ayuu markaas soo kaxaynaya waidaa juwiza ilaaquhu waidaa juwiza haddii la banneeyo ilaaquhu ilaaqidiisa haddii la banneeyo inuu iska soo kaxeeyo xadiidka isagoon sidaan dhehin fataqiiqu <clears throat> sida yacnii taxqiiqa uu ku jiro ibnu salax uu taxqiijiyey annahu biariiqi اlijaazati اlqawiyati buu ku warinayaa ijaazadii xoogga badnayd dariiqeeda fii lam yadkurhu shaykhu shaykhiisa wax aanu sheegin ijaaza ahaan baa ugu bannaantay inuu ku wariyo walaa yaftaqiru uma baahanayo ilaa ifraadihi bilijaazati kan in goonisi si gaara in kan loogu ijaazeeyana u baahan maayo wuxuu ka wadaa sheekha sidaa yidhaahdaad ijaazo caama ka haysato xadiidkii dhammaystirkiisiina aad taqaano waa kuu bannaantahay intaas dambana laakiin waxaad ku werinaysaa calaa ariiqi اlijaazati laa calaa ariiqi الsamaac samaac ma aha ijaaz ahaan baad ku werinayna markan dambe marka wuxuu ku leeyahay si gaara inuu kugu ijaazeeyo xadiidkan inta ka dhiman miyaa shardiya mase ijaazada caamka waa ku filantah tan caamka waa ku filantah ku leeyahay walaa yaftaqiru ilaa ifraadihi bilijaazati saasuu ka wadaa ayb aلثالث caشhaر masalada saddex-iyo tobnaad qaala الشhaykhu abu cmar ibnu صلاح wuxuu yidhi الظaahiru أnahu laa yajuuزu تagyiiru qaala النabiyu salى الlaه عalيه alي waslم ilaa qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه alي waslم masalada hadda halkan uu ka hadlaya waxay tahay haddii aad xadiidka ku maqashay qaala rasuulu الlahi sal ا slam qaala الnebiyu ma dhihi kartaa ma loo bedeli karaa abu cmar ibnu صلاح uu le sida daahirkaa inaynan bannaanayn ma loo bedeli karo qaala nebiyu qaala nebiyu joog qaala rasuululahi qaala rasuululahi joog walaa cagsuhu cagsigiisana ma bannaana wain jaazat haba bannaanaatuu leeya alriwaayatu bilmacnaa alriwaaya bilmacnaa hadday doonto haba bannaanaatee annebiyu iyo alrasuulu layskuma bedeli kara sababtoo a ah macnahooda kala duwanuu leeyahay isku macnaba ma ahan ayb likhtilaafihi iskhilaafitaanku xagga macnaha iska khilaafaya darteed wasawaabu alimaamu nawowi wuxuu yidhi sida sawaabkaas wallaahu aclamu jawaasuhu waa inay bannaan tahay macnahooda haba kala duwanaagaan laakiin hadda macnaha laga rabo ma isbedelayan ma isbedelayan nebi iyo rasuul hadday doonaan ha kala duwanaadaan laakiin xadiidka lagu dhex yidhaahdo qaala rasuulullahi iyo midka qaala nebiy lagu yidhaahdo maa macnihiisa isbedelaana ma isbedelayo nebiga la sheegaa oo nebi maxamed rasuulka la sheegaa oo nebi maxamed calayh isalaatu salaam marka wuxuu leeya riwaaya bilmacnaa waxay dhib keeneen haddii macnuhu iskhilaafayo laakiin hadda macnaha isma khilaafayo nebigaa yidhi haddii la dhaya rasuulkaa yidhi mid unbaa loo jeedaa ayb qaar baa waxay yidhahdeen rasuulkaaba diidayoo xadiidkii albara ibni caazib markii uu baray ducadii yani ducaa unow allahuma yani markii uu baray ducadii ahayd allahuma laka aslamtu allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wfawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka raغbatan warahbatan ilayka laa maljaأa walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzaltah wanabiyika aladii arsalta bara ibnu casim marka wuxuu yidhi nebiga ku dul aqriya xadiidka wanabiyika meeshii ayd bay warasuulika ku bedelay warasuulika aladii arsalta maya wanabiyika aladii arsalta taas laakiin waxaa la leeyahay waa dikri adkaarta la akrinayana maadaama ajar laga ratibay tawqiifi waay laakiin hadda tan tawqiifi maaha qaala rasuullah qaala nebiyu iyadu waa dikri hadda tawqiifi a ah ma ahan tan waa kala duwan yihiin dabcan adkaartu sidii nebiga u sheegay markaad u sheegta ajarku helay haddii aadan u sheegin lama oga in ajarku helayso walidaalika marka culimmadu waxay leeyihiin eraygan in ajarku ereygaanuu ku jiraa nebigu uu sheegay annaga ma ogin ereygan kale in lagu helaayo iyo in kale waa qeyb maadaama aanan ogeyn isagaa lagu gaabsana walidaalika dikriga soo arooro sifo ku soo arooro waa in isaga un la laasimo <coughs> oo aan la bedbedelin ayb marka mas'aladan iyo tan is yeelan maayo wاsawaabu wallaahu aclamu jawaasuhu weeyaan liannahu laa yakhtalifu bihi iskhilaafi maayo macnuhu hunaa meeshaan macnan macno iskhilaafi maayo whada madhab axmed bni xambal waxamaad bni salma wاlkhaiibi weeyaan madaahibtoodii alraabic cashara masalada afariyo tobnaad ida kaana fii samaacihi bacdu اlwahani facalayhi bayaanuhu xaala اriwaayati samaacaagii baa nooc dacfi abaa ku jira marka aad xadiidka dhegaysanaysa <clears throat> maalan xadiidkan baad waxaad ku dhegaysatay majlis mudaakaro majaalistu labay ahaayeen majlisu samaac iyo majlisulmudaakara majlisu samaac waxaa layidhaha midda uu shiiqa ugu talagalay in laga maqlo xadiidka majlis mudaakarana waxay tahay culamaa meel fadhiso xadiidkii yacnii jus hebel aan mudaakarayno maxaad ka haysaa adiga waxbuu sheegayaa kan waxbuu sheegayaa majlis mudaakara waakaas majliska marka mudaakarada nooc wahni baa ku jira sababtoo ah ninka isma soo diyaarinin laakiin majliskan kale waa isdiyaarina qofka majlis mudaakara marka haddaad xadiidka sheekhi uga qaaday ma inaad caddaysaa mase uga iska warin kartaa waa in la caddeeya leeyahay sida wanaagsan ama yacni waxaa weeyaan marka xadiidka aada maqlayso wahniga ku jiri karaa wuxuu noqon karaa xadiidkii baad dhegaysanaysa meelahaasaa ilmo iyo dad waa dad baa ka qayqaylinaya ereyada qaar culaysay kugu ahayd inaad qabato nooc wahni ah baa kugu jira soo ma garana ama kelmad baadan aad u maqlin ninka agtaadaad weydiisay waxaasoo dhan bayaan bay rabaan kulli xaala riwaaya marka xaalat waa la bayaaninana idaa kaana haddii uu yahay fii samaacihi maqalkiisa bacdu اlwahani dacfi qaarkii hadduu ku sugan yahay facalayhi korkiisa waxaa bayaanuhu inuu bayaaniyo caddayntiisa laga rabaa aal riwaayati fii xaali riwaayati waqtiga wax la warinaya dhexdeeda wa minhu waxaa ka mida yani xaalaat ulwahni waxaa ka mida idaa xadaahu xadiidka haddii uu sheego min xifdihi xifdigiisa hadduu ka sheego fi اlmudaakarati sheekhi baa xifdigiisa ka sheegay fi lmudaakarati mudaakaradii dhexdeedii falyaqul ha yidhaahdo xadaanaa mudaakaratan marka uu ka warinayo hadhaho xadaanaa mudaakaratan kamaa facalahu a'immatu siday a'immaduba yeeli jireen wamanaca jamaacatun jamaaco way diideen oo minhum aimadii ka mida alxamla xambaarid canhum iyaga laga soo xambaaro xaala almudaakarati wakhtiga mudaakarada qaar culammada ka mida waxay dhaheen annaga maba laga warin karo xaalu lmudaakara waqtiga aan mudaakareey aan mudaakarada samaynayno waxbana lagama warin karayba dheheen iyagoo ixtiyaad samayna waidaa kaana alxadiiu xadiidku haddii uu yahay can iqatin wamajruuxin masalo kala waatan xadiidkiiba waxaa laga warinayaa laba nin nin waa iqo ninna waa majruux nin waa iqa ninna waa majruux oo waa daciif waidaa kaana alxadiiu xadiidka haddii uu yahay <clears throat> in laga warinayo can iqatin eh, nin iqa xaggiisa iyo majruuxin nin majruuxa aw iqatayni ama laba ninoo iqa falowlaa sidaa haboon an yadkurahumaa labadaba inuu sheego labadooda iska sheeg fain iqtasara haddii uu gaabsado calaa iqatin iqa uu ku gaabsado minhumaa labadooda ka mida lam yaxrum fiihimaa xaran iqa iyo daciifa ka warinaysaa iqadii baa ku gaabsatay dhib ma laha laba ninoo iqaad ka warisa mid baa ku gaabsatay dhib ma laha mid baad sheegtay kan kalena waa idhaamisay dhib ma laha waxaa aad ugu daran eh, muslim baa aad arrintaa ugu daran xararka qaarkood marka waa idhaaminaya qofkan xadaanaa abu bakr ibnu abi shayba wa fulaan buu iska leeyahay fulaanka waxaa dhici karta inuu nin daciifa yahay si kale ayb taasi marka xaaraam ma aha bukhaarina waa yeelaa sidaa mararka qaarna muslim baas aad uga xeeldheer ah. ayb faa'iidada marka waa maxa ku jirta marka la leeyahy hala sheego nin iqaa iyo nin daciifa ah, xadiiday isla wariyeen oo daciifka maaba layska daayo waxaan loo daynaynin baa la leeyahay daciif iyo iqa marka xadiidka laga wariyo waa laba nin cinda tacaarud waa loo baahanaa ninkan oo waxaa la dhahayaa xadiidkan dabaqaadkiisa dabaqadiisan laba ninaa ku jirta waa yani casiiz waay xadiidku ama xooguu leeyahay xoog buu u yeelanaya cinda tacaarud waxbaa lagu rajaxaa marka in layska tuuro daciif waa hala tuuro ma la dhahayo haddii xadii sanad kale oo oo dariiqiisa uu ariib yahay hadduu ku yimaado kanna uu nin iqaa'i nin daciifo wada jiro ay yihiin kanaa laga rajaxaa faa'iidadu marka waa taa <clears throat> waidaa samica haddii uu maqlay bacda xadiiin xadiid qaarkiis min shaykhin sheekh wa bacdahu qaarka kalena min aakhara uu ka maqlay fa rawaa uu wariyo jumlatahu xadiidka dhammaantiis canhumaa labadooda uu ka wariyo mubayinan isagoo caddaynayo ana bacdahu qaarkiis can axadihimaa inuu yahay wabacdahuna can ilaakhari inuu yahay jaaza waa bannaan tahay hadduu saa u kala bayaaninayo muslim baana aad ugu daran uma yasiiru kullu juz wuxuu noqonayaa juz kasta oo minhu xadiidka ka mida kaannahu sidii isaga oo rawaahu ka wariyey can axadihimaa midkood isagoo ka wariyey uma yasiiru wuxuu noqonayaa kullu juz juz kasta oo minhu min alxadiidi ka mida kaأnnahu rawaahu sidii isagoo ka wariyey can axadihimaa midkood isagoo ka wariyey mubhaman isagoo la ibhaamiyey markaa tacyiinuhu cayinitaankiisa faxiina idin markaa juz kastaa marka wuxuu noqonayaa yani isagoo kaanahu yanii laba sheekh haddii uu leeyahay mid kastaana qayb xadiid ka mida uu ka wariyey haddii uu markaa kala caddeeyo waa bannaan tahay mid kasta aan xadiid mustaqiloo kaleo iska noqona laakiin isagoo haddii uu wariyo in rawaahu mubhaman haddii uu wariyey isagoon cayinaynin ka waran farawaa jumlatahu canhumaa mubayinanay tii hor ahayd mubhaman isagoo ah ayb farawaa jumlatahu canhumaa mubhaman xadiidkii wuxuu wariyey marka isaga oo dhammaantiis buu wariyey laakiin ma kala qaadin kanna intaanuu leeyay kanna intaanu wariye ma aanu dhehin ma kala caddaynin falaa yuxtaju fiihimaa la xujaysan maayo falaa yuxtaju la xujaysan maayo bishayin wax oo minhu kaa ka mida waxba laga xujaysan maayo xadiidka labadiisa qaybna goorma in kaana fiihimaa majruuxun labada haddii uu majruux labada midkood hadduu majruux yahay yacnii nin iqaa iyo nin daciifa nin walba xadiidka qaybuu leeyahay kana qayb kana qayb haddii la kala bayaaniyo dhib ma leh bayaanku waaba xogun lagu soconayo haddaan la bayaanininna oo wixii dhammaan laysku ibhaamiyey oon la kala caddaynin marka nina uu daciif yahay nina iqa uu yahay kulligiis waa laga tegaa lann haddaan la kala garanaynin see la yeena wayajibu waxaa waajiba dikruhumaa xusitaankooda labada inuu sheego jamiican ayagoo wada jiro mubayinan isagoo caddaynaya in kaana can axadihimaa midkood in kaana haddii uu yahay bacduhu xadiidka qaarkiis can axadihimaa wa bacduhu qaarka kalena can ilaakhari uu yahay ayb inuu kala caddeeyo haddaanu kala caddaynin waa laga istaagay waa laga joogaya ayb annawcu saabicu wاlcishruun nooca labaatan iyo toddobaad macrifatu aadaabi اlmuxadid sifatu riwaayintaas ku soo dhameeyey macrifatu aadaabi اlmuxadii muxadidka aadaabtiisa laba baab waa marka laba nooc kan macrifatu aadaabi اlmuxadid ay shaykh baa laga wadaa nooca kalena macrifatu aadaabi الطaalib labadaas halkan ku sheega macrifatu aadaabi اlmuxadidi muxadidka aadaabtiisa garashadeeda cilmu اlxadiidi cilmiga xadiidka shariifun cilmi sharaf badan yunaasibu wuxuu u munaasab yahay yunaasibu waa cilmi u munaasaba makaarim alakhlaaqi akhlaaq wanaagsan wa maxaasina ashiyami iyo khaslado hagaagsan dabaa'ic wanaagsan ayuu u munaasab u yahay cilmiga xadiidka waa cilmi shariifa wuxuu rabaa marka akhlaaq wanaagsan ayuu munaasab u yahay wa maxaasina ashiyami dabeecad wanaagsan dabci fiican wa huwa min culuumi اlaakhirati waa culuumta aakhira saasuu leeyahay ibnu salax waa culuum laakhira culuum dunyaa ma aha cilmi addunya wa looga gogoobo ama looga raadsada ma aha waa cilmi aakhira walidaalika dadka cilmigaa cilmi aakhira un uga yeeshay waa ilaa yani way ka nafci badan yihiin dadka kale kuwa kaleo un ku raaraadiye walidaalika waataan soo marnay culammada inay imaam axmed iyo kayrkii inay diideen akhdu اlujrati cala اtaxdiid waa soo marnay ujro in lagu qaato khilaafkii ku jira waa ninkii aad u baahnaa tafaasiilna waa waa waa ku sheegnay inay ku jirtay wa huwa min culuumi اlaakhirati culuumta aakhiro ayuu ka mid yahay man xurimahu qofkii laga hoojiyo oo laga manciyo xurima khayran cadiima khayr weyn ayaa laga manciyey ninkii cilmiga xadiidka laga hoojiyo oo aan la siinin <clears throat> khayr badan baan la siinin qofka xadiidkii nebigana waata man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi اddiin qofkii ilaahay khayr la doono diinta u fahamsiiyaa fahamka diintana waxaa saldhig u ah qur-aanka iyo sunnada aslayn kuwa kalena waa tabac marka tabacii maxaadba aaddaa haddaadan kan ilmaam ku lahayn <clears throat> ayb salliga nebigana waa ka buuxaa mar allaale qofkaa nebiga unbuu la nool yahay imaamu shaafici baa waxaa laga wariyay inuu yidhi haddii nin asxaabulxadiida ah aan arko fakaannii ra'aytu rasuula allahi sal l slam anoo rasuulka arkaadba moodaysa maxaa yeele maanta dhan nebigu unbuu tacalluq laleeyahay ka sheekayna qofkuna qofka uu sheeg sheegitaankiisa badiyo waa jeclaadaan culimmadii hore marka waxay dhihi jireen majliska <clears throat> asxaabulxadiidka sida sufyaan thawri waa majlisu salaatin cala اnebiy sal l slam meel nebiga looga salliyo majliska yacnii dadka aaraa'iyiinta ahna waa majlis salliga nebigu ku yaryahay maanta dhan ila ara'ayta ara'ayta ara'ayta unbay <clears throat> sheegayaan ara'aytadu mutlaqan xaaraan uma aha laakiin haddii aydaa xaajo keento hadda dabcan waa bannaan tahay in masaa-isha laga hadlo laakiin tan la diidayaa waxay tahay ara'aytada tirada badan oo aan qofku aanu yani axaadiistii iyo aanu ku baranaynin waman rusiqahu qofkii lagu arsuqo xadiidka faqad rusiqa fadlan jaziilan fadli weyn ayaa lagu irsaaqay qofkaasi facalaa saaxibihi tasxiixu niyati saaxibkiisii waxaa laga rabaa marka saaxibulxadiidka tasxiixu niyati niyada inuu saxiix yeelo maadaama cilmigan cilmi aakhiro ou yahay niyaa loo baahaya haddaan niyo aanay jirin bis waa ku dhammaatay inama alacmaalu biاnniyaat wa tadhiiru qalbihi qalbigiisa inuu ka dahiro min aqraadi اdunyaa adduunyada ulajeedooyinkeeda qalbigiisa inuu adduunyadii ka nadiifiyo si cilmiga u galo ilaa culummadu waxay yidhaahdaan qalbigu waa dhul oo kale dhulku dhulna beeraha waa ku fiican yihinoo waxbaa ka baxo dhulna waxba kama baxaano waa dhul cusbooley ah waxba aanay ka baxaynin quluubtu bani aadamkuna sidaas waayo midna waxaa weeyaan diinta haddii sidaa loogu shubaba waa waa ka soo duxee midna eber waay maanta dhan haddii wax lagu aqrinayo ma leh waa qalbun xajariyun qaasiyun qalbun xajariyun qaasin weeyaan markaasi qalbigii cilmi badan u gala marka horeba nadiifi majmuuca muqadamo fiicanuu imaamu nawowi ku leeyahay waxaa aad u wanaagsan marka muqadamada majmuuca in laga akhristo aadaabu aalib iyo aadaabu shaykh iyo fadwada iyo mustaftiga iyo waxyaabaha aadaabtooda isaga aad uga hadlo qalbigaaga hadday ku jiraan buu leeyahay cudurrada aadka u foosha xun cilmigii ma laguu furaayo kaalcujbi wاlkibri wاlxasadi waxyaabahaas ayb wاlistiطaalati calى الnaas qalbigaaga hadduu cujbi ku jira iyo ismahadin cilmigii ma laguu furaayo walidaalika wuxuu yidhi alimaamu nawowi waxaa lagu ibtileeyaa cudurada noocaasa alanfusu alkhisiisa nafaha xun dadka nufuustooda xuntaa quluubtooda xuntaa xaasidnimada iyo kibirka iyo ismahadinta iyo ayagaa lagu samaasida haddii aad rabto inaad iskala dagaalantana wuxuu ku yidhi xaasidnimada waxaad iskala dagaalantaa waxaad fiirisaa xikmada ilaahay inay keentay cilmigan ama waxaan in ninkan la siiyo iska dhaaf marka dhaan ilaahay faraha ka dhaadh ninkan maxaa waxaan loo siiyey ma laga qaado haddaad istiraahid ilaahay baad marka sida sidaan ilaahay inuu wax u maamulo ma fiicna kaannaka saa inaad dhahayso kale marka marka qof xasdayso koow waxaad fiirisaa intaadan gelin waryaa siiye ilaahay baa siiye faraha ka qaad marka ilaahay so asaga uma doorin asaa ku cilmi ila iska daa marka kii maal la siiyey kii ilmaa ilmaha baari looga dhigay kii aan ilma yani wahaakada cujbiga iyo ismaadintana wuxuu yidhi waxaad isaga baabi'inaysaa <clears throat> inaad ogaato waxaan adiga lagu siiyey inay caariye ay kugu yihiin agtaada ilaahay baa ku siiyey haddii hadda uu kaa qaato cid ku qabsan karta male marka caariye inay waxaan agtaada yaalla ay yihiino haddii la doono lagaa qaadi karo haddii lagaa qaadana bis ay tahay ilaahay baa nebigiisa ku dhahaya walain shi'naa lanadhabanna biاladii awxaynaa ilayka haddii aan yani kaa qaadna waxaa lagu waxyoodo qur-aanka cid ku siin karta waxyaabahaasu marka uu sheegay kibirka isaguna sidoo kale yuu ka hadlay dhowr cuduroo wuxuu ka hadlay qalbiga gasho oo aad u foolxun qofka daalibu cilmigana laga rabo inuu ka ilaaliyo nafsadiisa marka dadka dalabatulcilmiga waa yani xasadka aada looga waaniyaa mar walba kutubta aadaabu dalabatcilmi xaasidnimada aaday uga hadlaan sababtoo ah yani meelo badan buu xaasidnimada ay kasoo geli tanaafuska ka mida ah. ninka ayaanu kaa badinin darteed yaa xaasidnimo ay ka geleen ibnuljawsi cilmiga muhimmadiisa saydulkhaairka kitaabka la yidhaha aaduu cajiib u leeyahay waqtiyada qofka oo iska camalka uusa haynin inuu iska feefeeriya waa fiicantaha wixii khawaadir qalbigiisa ku soo dhacay buu qoray ibnuljawsi nacam markaasu wuxuu yidhi waxaa ku soo dhacay uu yidhi qalbi qalbigayga culummadii iyo zuhaadii aan isdhinac dhigay uu yidhi nacam culummadii waxaan soo qaaday uu yidhi imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo bukhaari iyo kale rag waa weyn markaasaa waxay yidhaahdeen waxay dhahayaan waxaan arkay buu le inay leeyihiin oo cilmiga wax loo barta miyaa jira aan ahayn in la noqdo sida bishri alxaafi iyo macruuf alkarki iyo kale maahan iyo ibraahim bnu adham heerkii ay gaareen un in la gaaro unbaa cilmiga loo barta ama wax kalea loo bartaa bay leeyihiin ayb zuhaadi baan marka fiiriyey ayaguna marka waxay leeyihiin buu yidhi raggan waaweynee zuhaadda ibraahim bnu adham iyo macruuf alkarki iyo bishri alxaafi iyo markii zuhdiga iyo camalka heerka ka gaarhay iyaguna waxay leeyihiin oo suhdigaani muxuu tarayaa haddii aan la gaaraynin darajadii yacnii dadka culimmada ah yacnii wixii ay gaareen oy fahmeen haddii aan la fahmin muxuu taraa suhdigaan isagaa wax soconaayo noqonaya mid kastaa marka midka kale yacni mid kastaa waxa ka maqan yaa uu dareensan yahay marka inay inuu helo ou jecel yahay mid kasta waxa ka maqan ayuu isleeyahay war amaa waxaan kaa maqan sayd ku heli lahayd buu isleeyahay nin isdhahayo male adaa dadka ugu fiican ma jirin haddii markaa laakiin dadka qaarkood waxaa weeyaan tadaawulaa gelaayo haddii cilmiga xoogaa waasic u noqdo kale kii caabidka ah ayuu yasayaan warubamaa ninkan ah inta yartaa yaqaana ku cibaadaysto ilaahay dacwadiisa iyo ducadiisa uu aqbalaayo in wax badan oo ku jiran caabidkuna waxaa laga yaabaa inuu isaguna cibaadadiisaas intuu isku mahadiyo haddaan ilaahay qabanin ninkan kuwan dadkan wax akrinaayo iyo axkaamta iyo akrinaayo inuu yasahayaa laga yaabaa kuwan maxay yihiin dad ahlu yacnii cibaado iyo ahlu zuhd iyo ahlu taqashuf maaha inuu yidhaahdo sida fiicanna waxaa weeyaan in labadaasuba laysku alquwa alcilmiya walquwa alcamaliya haddii laysku daraa ay ka timaadaa yacnii nubuwada waxaan ujeedaa ay ka timaadaa dariiqii nebiyadoo lagu daydo taasay ka timaadaa wakhtulifa waa laysku khilaafay buu yidhi fi sinni da'da alladii yatasadaa oo ugu banbaxayo fiihi sanadka dhexdiisa liismaacihi maqashiintiisa da intee la eg bou ninku wax ku maqashiin karaayo ou sheekh ku noqon karaa oo ou dadka xadiidka ku maqashiin karaa waa laysku khilaafay oo sida saxiixa ahna annahu mataxtiija ilaa maa cindahu agtiisa waxa yaalla ma goortii loo baahdo jalasa lahu waa u fariisanayaa fii ayi sinin kaana da' kasta u ahaado wax isaga agtiisa yaalla ma loo baahan yaha ubaa la fiirina haddii loo baahan yaha waa u fadhiisanaya fii ayi sinin kaana wayanbagii waxaa haboon an yumsika inuu ka joogsado can itaxdiidi xadiiinta inuu xadiid sheego ou yacni xadiido idaa khashya haddii uu ka cabsado altaqliida isku dardaran biharamin liajli haramin yacnii waayeelnimo darteed da darteed inuu isku dardarmo hadduu ka baqo ha ka jooga xadiidka si hadhow wixiisii hore iyo wixii dambe aynan iskugu dardarmin bacdi alculamaa hadday siddeetan sano gaaraan qaar hadday toddobaatan dhaafaan waa dhaafi jireen xadiidka aw amase bikharafin isku dardarsoon isdhexyaac dartiisa ow bicaman ama indhala-aan waxba warin jiray xifdigii baa si noqday indhihiina waa beelay ha ka joogo intiisii hore haweekaato wayakhtalifu dalika biikhtilaafi اnnaasi wayakhtalifu dalika kaagaas wuu iskhilaafayaa biikhtilaafi اnnaasi dadka say u kala duwan yihiin ee eh, dagaara looma samayn karan ninbaa isagoo boqol jir aan innaba halla ekaatay aan waxba isku dardaraynin ninna toddobaatan lixdan markuu gaaro isku dardarmaa taas marka lama xisaabi karo da gaara malaha <coughs> faslun alowlaa sida habboon anlaa yuxadita waa inuunan xadiid sheegin aanu xadiiin bixadrati man qof agtiisa huwa isaguba owlaa minhu kaga habboonaansho badan qof isaga ka habboon ayb muxuu kaga habboon yahayna lisinihi da'diisa waa ka da'weyn yahay ow licilmihi ama cilmigiisa ow cilmihi cilmigiisa ow hayrihi ninka cilmi badan ama yani cilmigii iyo dadii cilmigii waa ku siman yihiin laakiin waa ka da' badan yahay ninkaa hawdaayo faraha uga qaado <clears throat> e, sidaabaa yani yaa habboon alowlaa buu ka cabira saasa habboon suyuudi asaga arrintan waa diidaya wuxuu leeyahay ma ahan sidaana wax ay dhiboo leedahay haddii uu doono inuu isagoo qofka cilmi badan joogo ka da' badan joogo inuu dad wax u sheega dhib ma laha isagu wuxuu leeyahay wafi sixaabi yani wuxuu leeyahay wafi الnabiyi wakhtigii rasuulka xadaa الصixaabu asxaabtii baa sheegeen nebigoo joogo saxaabada qaar baa fadwooday wafi الصixaabi wakhtiga asxaabtana xadaa alatbaacu taabiciin fadwootaa lahaaya saxaabadii wakhtigoodii markaasuu yidhi yakaadu an yuraa fiihi اlijmaacu arrintaa bannaan yacnii inay jirto ijmaac in laga arkaaba dhow oo shibi ijmaac oo kale waa laakiin isaga laftirkiisa warkiisa haddaad u fiirsato wuxuu sheegayaa bannaanaanshada halkanna alowlaa baa laga hadlay bannaanaansho lagama hadla sida habboon waana sidaan uu sheegaya ibnu salaaxi haddii marka uu joogo qof kaga habboon meeshaa qofkaa kaga habboon inuu sheego oo uu ka kaafiyo laakiin qofkii ku habboonaa ama mashquulsan yahay ama aanu dadkii wada gaaraynin oo kale markaa xaajaa keentay dhib ma laha laakiin iyadoo wax xaaja aynan jirin u daa ninkaasna taasaa marka aadaabtu ay tahay kuna hadlay waqiila waxaa la yidhi yukrahu waaba la an yuxadia fii baladin beled inuu ku xadiio dhexdiisa fiihi uu ku dhex jiro uu ku sugan yahay owlaa minhu qof isaga ka owleysan waa middaan midda suyuuda uu diidaayo ma jirto uu leeyahy karaahana ma aha ayb wayenbagii lahu waxaa u habboon idaa dulida minhu haddii laga dalbo maa yaclamuhu wuxuu og yahay cinda arjaxa minhu wayanbaqii lahu waxaa u habboon idaa duliba minhu haddii isaga laga dalbo wax maa yaclamuhu wax uu og yahay cinda arjaxa minhu qof isaga ka habmudan oo ka raajixnimo badan agtiisa uu ku og yahay waxaa u habboon an yurshida ilayhi inuu ku hanuuniyo ninkaa xaggiisa oo uu yidhaahdo war ninkaas baa waxaan yaqaani orda u tago say ka faa'iidayso faddiinu nasiixatu faddiinu diinka annasiixatu weeyaan sakaawi wuxuu leeyahay wamiman facalahu shaykhunaa wa shaykhuhu sheekheenni ibnu xajar iyo alxaafid alciraaqi iyo ayaa sidaan yeelay walaa yamtanicu min taxdiidi axadi likownihi hayra saxiixi niyati walaa yamtanicu ma diido khabarun bimacna nahyi ama walaa yamtanic younan diidin min taxdiidi axadin qof yacnii uu sheegitaankiisa inuu qof uu xadiio xadiiu sheego likownihi qofka ahaanshadiisa darteed hayra saxiixi niyati niyadiisa miday niyadiisu midaanay hagaagsanayn sida inuu yahay darteed yownan ugu diidin inuu waxu sheego fa innahu yurjaa waxaa la rajaynayaa sixatuhaa niyada saxiixnimadeedaa la rajaynayaa walyaxris ku dadaalo calaa nashrihi xadiidka faafintiisa mubtaqiyan isagoo jarinayo jaziila ajrihi xadiidka ajarkiisa weynaantiisa isagoo raadinayo ayb halkaani marka waxa uu tilmaamayaa ma uu leeyahay ayb qof baa ku yimid ama xalqadiibuu soo fadhiistay wuxuu rabaa inuu cilmigii akhristo adigana waxaad ogtahay ninkaasi niyadiisu inay xun tahay qaabdarro iyo si kalead ku taqaanaa ha ka eryin dersiga ha dhihin yacnii orod iska tagbax niyadaadaa xun waxba kuu sheegi maayo aniga ha dhihin saa waxaa laga yaabaa dersiga inay niyadiisu ku wanaagsanaato culimmadii hore waxaa laga hayaa inay dhihi jireen dalabna alcilma ligayr اllaah faabaa an yakuuna ilaa lilah cilmiga markaan dalbayna waxaan dalabnay ilaahay niyo kalaan ku dalabnay cilmiga waxay ka wadaan markaan cilmiga bilaabayna dad yaryaraan ahayn oo wax badan aan kala aqoonin marka waxaan islaahayn war hebel oo kale aad noqotid iyo yacnii ama ha lagu dhegaystooo kale iyo mufti aad noqotid iyo kale laakiin cilmigii markaan bilownay isagaaba nacabsi geliyeyba isagaa waxaasoo dhan ba isagaa naga eriyeyba ayb sidaabuu marka sheegay lidaalika marka qof waa niyad xuntaha inaan dersi looga eriyin xataa haddaad ku og tahay dariiqo xun iyo bidco iyo qaabdarro dersiga inuu ku hanuunaa laga yaabaa faraha ka qahdaa ninka ugu xun dadka haddii uu yahay faraha ka qah waana dacwo cilmigiina niyad isaguna inuu ku islaaxo inuu islaaxo baa laga yaabaa haddii hal qaadkii laga eriya xagguu ku fiicnaana marka walidaalika bacd alculamaa waa jiraan dadka fatashi jiray oo dariiqadooda iyo waxa ay yihiin iyo su-aali jiray baa jiraan marka eh, laakiin culimmadu ma jeclaa jirin dariiqaas alimaam dahabi kitaabkiisa siyar aclaam nubalaga tarjamada alxaafid ibni diziil wuxuu sheegay in xalqadiisu qof walba imaan jira ahlu sunno iyo dad aan ahlu sunno ahayn markaasaa mar mararka ka mida ah, waxaa la yidhi miyaasu uma jeedid hebel iyo hebela ah xalqadaada fadhiyo waana dad ahlu bidca ah abu xaatim dadka xalqadiisa fadhiya waa imtixaani jire markaasuu wuxuu yidhi ibnu diziil wuxuu yidhi abu xaatim cindanaa imaamun abu xaatimna annaga nin aan la mid nahay maaha waa imaam walaakina alimtixaana diinu اlkhawaarij laakiin dadka la weydiiye caqaa'idkooda iyo wax ay aaminsan yihiin iyo waa diin اlkhawaarij waa diin khawaarij qofka hadduu asturan yahana daa haddii aad wax ku og tahayna nusxi iyo diinkii haka eriyin walacalla inuu isaga fiicnaadeen marka meeshii ninka wuxuu yidhi xalqadaa ninkii fadhiyo yacnii ee ahlu sunno ah qalbigiisa wax qaboojiyo ka helayayo illa wixii uu aaminsanaa baa la akrinaya qofkii fadhiyo oo waxaan la akrinayana aan aaminsanayn qalbigiisa wax kululeeyo helayaa iska daayo adiga maxaad ka rabtaa faraha dadka maanta dhan yani sidaas la yeelaayo ma fiicno walidaalika dadka aan saas yeelin dabcan culumtooda waa iska barakootaan qof walbaa marka wax ka akhristo ama qofku hadduu fiicnaaday haddii kaleba asaga waajibkiisi waa gutay ikhlaas inbay tuseen laakiin haddaad aragta yani kan kooxdeenna maaha kan hadda yani waxay iska noqotay kooxaysi camal haddii marka ninkii kooxdiisii aan ahayn dadaal uu dadaal badan yaho maskax badan yahay cilmigu meesha ku dayacmaa hadduu iska dhaafo uuna waxba u akhrinin mid kooxdiisaay u ag fadhiyaa waxaa laga yaabaan waxba baranaynin cilmigii marka waa lugu ayaa marka ma fiicna taas walyaxris ha dadaalo calaa nashrihi cilmiga faafintiisa ha ku dadaalo mubtaqiyan isagoo jerinaya jaziila ajrihi ayb bilahi towfiiq sal